kitaabu acimati acimadi ayuu kitaab yahay acimada marka dabcan de waxay ku tahay cuntada inay xalaal tahay ilaa sharciga wax xarimo ma ahan oo asalka waxaa weyaan waa xilli oo alla subxaanahu watacaala waxa dhulka yaalo dhan ayuu dadku abuuray huwa aladi khalaqa lakum maa fi lardi jamiican dhulka waxa korkiisa ah dhan ilaahay dadka u abuuray wixii laakiin adiga tasarufkaaga eh, eh, dhaqankiisa oo xaaraam yahay ha cadaynayo markaa sharciga adcimada marka madaahibta marka laga hadlaayo yani madahabka maalikiga xoogaa masaladaas waxaa uga sugan eh, tasaahul aada u fara badan oo aayadda qul laa ajid waxaan aayaddaa intay sheegtay iyo aayadaha kale waxaan ahayn waxay leeyihiin marka waa waa waxa weeyaan asalkoodaa lagu socodsiina laakiin nusuus badan baa soo aroorta waa ujeedaa oo baab kale ku imaan doonto adcimada marka waxaa u asala wixii sharcigu sheegay kitaabka sunada lagu sheegay ama ijmaacu ku guntamay in cuntadoodu inay xaaraam tahay kitaabka sunadu ay xarimeen waa xaaraam waxaa soo haray waxyaabo sharcigu wasfi oo ku xarimay wasfigaas marka in wasfiga tadbiiqintiisa see la yeelay masalan alla wuxuu yidhi wayaxillu lahum alayibaat wayuxarimu calayhim alkhabaa'i yuxarimu calayhim wuxuu ka xarimaya nabiga alkhabais waxyaabaha khubsiga oo foosha xunoo xun alkhabais marka khabiis marka maxaa ah waxaa loo celinaa curfiga carabta carabtii iyagu maadaama carabtu aysan ka fasaadin fidrada maadaama carabtu aysan fidradii ka fasaadin ilbaxnimo hadda fasaadisaana aanay qabin iyaga marka wixii ay u arkaan khabiis inuu yahay ka yaqyaqsoodaan oo khubsi ay u arkaan waa xaaraam iyaga curfigooda loo celina maadaama qur-aanka iyaga uu kasoo dhex degay dhexdooda uu qur-aanka kasoo degay marka imaamu shaaficina saas aada u sheegay iyo aimadaba nacam khabaaidkaas marka aan si gooniya hebel loo dhihin waxaa kamida unt xasharaadka oo kale xasharaadka oo kale in la cunaa waa xaaraan sababto a ah khabaaidkay soo gelaya tosiga wax lamidkaa وعn abi hurayraa radi allahu canhu an nabiy sal اllahu alayh ali waslama qaal kullu dii naabin mid kastooo mici u saaxiiba oo min asibaaci dugaaga ka mida ah. wax kastooo mici u saaxiiba oo min asibaaci dugaaga ka mida ah, faakluhu cunistiisu xaraamun weeyaan rawaahu muslim muslima wariy wax kastooo mici u saaxiiba oo dugaag ah waa xaaraam rawaahu muslim imaamu shaaficina wuxuu yihi yaxrumu min asibaaci maa yacduu cala annaasi dugaagga waxaa xaaraam wax dadka kusoo xadgudbo oo markaa eh, usoo tallaabo dadka xaggooda oo culis iyo usoo tallaabo kalasadi wadibi wanimri sida libaaxa eh, burwaaga dibiyeyda dheyeyda iyo nimr iyo shabeelka duuna dabc waraabaha maya iyo sacla duun liannahumaa laa yacduwaani cala annaas micida kuma ugaartaan eh, marka micida laguu sheegaya waxaa weya xayawaanka micida wax ku dilo dadkana dilo oo dadka soo yani dilo kaas weyaan midka marka xaaraamta ah amaa dabcu xadiidkiisa waa imaan doonaa adabcu saydun nabiga inuu yihi sala allahu alayh ali wasalam waahrajahu min xadiidi ibni cabaasin bilafd nahaa waxau reebay wazaada waxauna ku daray wakulli dii miklabin cidi ku saaxiiba dhammaantiis oo min adayri shimbiraha kamida ah. sida gorgorki waxa lamidka ah oo kale oo cidida ku ugaarsado xaaraam cunistiisu an jaabirin radia allahu canhu qaal nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka wuxuu reebay yowma khaybara maalintii khaybar can luxuumi lxumuri lahliyati dameeraha dabjooga ah oo dadka ag joogo hilbahooda ayuu reebay waadina wuxuu idna fii luxuumi lkhayli fardaha hilbahooda muttafaqun calayhi faraska in la cuni karaa laga qaadana hilbaha faraska in la cuni karo dameeraha dabjoogan faraska marka ilbihiisa la cuni karo waa kan dabcan marka waa faraska dameerka laakiin dameer farowga isaga waa la cuni karaa oo xadiisaa kusoo arooray faraskana maalikiyada ayaa diida ayaga iyagoo dhahaayo walkhayla walbigaala walxamiira litarkabuuhaa yaa leeyihi xikmada waa litarkabuuhaa marka lama dhihin litakuluuhaa bay dhehen laakiin de waa fahm mafhuum iyo nas manduuqiisna de mafhuum looga tegi maayo haddii litarkabuuhaa la yidhi faa'iidada ugu badan oo dadku ay u isticmaalaan ay rukuub ahaanta ay tahay macniyadu maa inaan la cuni karin ma laga qaadanayo haddii waa la kori karaa la lama cuni kara ma laga fahmi karaa xataa mafhuum toosan xataa ma aha wafii lafdi lbukhaariyi warakasa wou rugseeyo wacan ibni abi awfa qaal cabdullahi bn abi awfa waxaa laga wariy qaala wuxuu yihi gazawnaa maca rasuuli llahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga maciisaan duulnay sabca gazawaatin toddoba duulaan toddoba duulaana nabiga maciisa duulna nakulu aan cunayna aljaraada ayaxa ayaxa ayaan cunayna muttafaqun caleyhi ayax in la cuni kara isagana weliba ayax yani baktigii adoxtaa bakti baa la cuni karaa xillat lanaa maytatani wadamaani fa ama falxuutu waljaraad tu ahna inkastoo xadiidkaas wax dacfiga ku jira haddana laakin malaayiga isaga uxilla lakum saydulbaxri wa acaamuhu mataacan lakum walisayaarati aa laga qaadana aayadaaba laga qaadana ma ogtaha eh, jaraadka ayaxkan la cuni karana xadiidkaanaaba daliil ah. waan anasin fi qisati arnabi an anasin anas waxaa laga wariyey fi qisati arnabi arnabkii yani bakaylihii qisadiisa qaala wuxuu yihi fadabaxahaa waa gowracay nabiga caleyhi salaatu wasalaam eh, fadabaxaha wuu gowracay eh, saxaabigii fabacata wuxuu u diray biwarikihaa sinteeda sinteeda ayuu usoo diray ilaa rasuulilahi sala allahu alayh ali wasalama sinta ayuu nabiga usoo dhiibay faqabilahu waa aqbalay arnabka marka ama bakayluhu inuu xalaal yahay la cuni karo yaa laga qaadana muttafaqun calayhi bilahi tawfiiq sal la sala ala nabina gowracay fabacata wou diray biwarikihaa sinteeda ilaa rasuulilahi waa u diray faqabilahu nabiga waa aqbalay sintii ayuu nabiga usoo dhiibay nabigiina waa qaatay wuu u aqbalay marka nabiga caleyh salaatu wasalaam muttafaqun caleyh marka bakaylin xalaal an ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal nahaa rasuul lah sal l sl nabiga waxau reebay can qatli arbacin afar dilkood ayuu reebay oo min adawaabi kamida waxyaabaha dhulka ku tugo annamlati quraanshada quraanyada quraanshadaa laftirkeeda kale ah midda dhibka marka dhibka keenaysa wanaxlatu shinida walhudhudi hudhudka wasuradi iyo shimbirka marka asurad la waxaa weyaan waa shimbir weyn oo madax weyn marka yani baalal waaweynna leh cadaan iyo madowna isku darsan midabkiisa cadaan iyo madow isku daran waa madax weyn yahay baalihiis waa waaweyn yihiin wuxuuna leeyahay af dheer dhinqaar soo dheer u leeyahay ibnuasiirkaas u leeyahay soomaalina kuma garanay shimbira la garanayo inay yihiin rawahu axmed abu daawuud wasaxahu ibnu xibbaan halkan marka nebigu dawaabtan in la dilo reera adcimada marka axkaamteeda xaggey kasoo gela khaaabi baa tilmaamaya wuxuu yihi waama alhudhudu wasuradu hudhudka iyo shimbirka kale waxaa loo diiday in loo dilo falitaxriimi laxmihaa buuyii hilibkooda ayaa xaaraam ah saasa in loo dilo loo diiday liana alxayawaana qaacidau khuseyna marka wuxuu yihi liana alxayawaana xayawaanku idaa nuhiya can qatlihi dilkiisa hadii la reebo walam yakun dalika sababta loo reebana aanay ahayn lixtiraamihi ixtiraam la ixtiraamayo xayawaankaas aw amase libararin fiihi dhib ku sugan isaga aan aan loo reebin in la dilo kaana waxau ahaanay wax kale ma ahane litaxriimi laxmihi hilibkiisa inuu xaaraam yahay manaa waxuu kuleeyahay shayga marka lagu yidhaaha dilin saddex macno unbaa lagu leeyahay sidaas imaa shaygaas inuu dadka dhibo abeesada iyo wax lamidka oo kale imaa shaygaas in ixtiraam uu mudan yahay oo in la dilaa marka aanay fiicnayn haddii labadaas laga waayo dararna aan jirin ixtiraamna oonan jirin hadilidna lagu dhaho macnaheedu waxaa wey hilibkiisaa kaa xaaraama sababtaa ah goormaad adiga waxaa hilibkooda aada cunaysaa markaad disho kadib sooma hadilid hadii lagu yidhi ha cunayay ka dhigan taha marka kaasaa laga istinbaaday marka sababta ah uu meeshaan u keenay xadiidkuna in marka shinidoo kale dabcan muxtaram waa sababta malab iyo sameynaysaa qoraanshada iyadana laba nooc midda dadka dhibto iyado in la dilaa banaanta tan kaleon dadka dhibaynin barar ma leh wacan ibni abi camaar qultu qaala wuxuu qultu lijaabirima wuxuu ku iri adabcu waraabuhu saydun saydun ugaar miya saydun ugaar miya hiya iyadu waraabaha ugaar miya baba iyo zi'di ayaa zi'digu waa yeyda dabcun waa waraabaha marka wuxuu yihi adabcu waraabuhu saydun ugaar hiya iyadu ugaar miya macnaheedu waay tahay ma la ugaarsan karaa ma la cuni karaa qaala wuxuu yihi nacam ha ugaar qultu waxaan ii qaalahu rasul lah sal slam nabiga miyaa yiri qaala nacam buu yii ha nabigaa yiri saas rawahu axmed alarbacatu wasaxaxahu lbukhaariyu wabnu xubaana waraabu marka inuu ugaar yahaa laga qaadana markaana la cuni kara soomaalida marka taa uma maleeyaan in waraabaa la cuni kara mid baa marka hada wuxuu yii waraabu hadduu ugaar yahay oo siaan adaan ogaalahay inuu yii sidaan xoolahaada nagama dhameeyo allaha asaga ka howlgeli lahay marka waa wa waa la cuni karaa ugaha ayb marka yeyga iyo iyo dabcan iyo waraabuga kalena marka dabcu isaga waa ugaar waa la cuni karaa ayb wacan ibni cumar radia allahu canhu anahu su-ila waxaa la weydiiyey can ilqunfudi khashiitada qunfud waxa wey khashiitada w faqaala waxau yihi qul laa ajidu fii ma uuxiya ilaya muxaraman calaa waxaad tiraahdaa anigu heli maayo waxaa la ii waxyooya dhexdiisa shay la xarimay calaa aacimin ku quudanayana laga xarimay ilaa intii marka la reebay calaa aacimi yadcuhu ilaa an yakuuna maytatan ilaa aakhiriha hade qunfudkuna kamid maaha kuwa la istisnaada ayb faqaala shaykhun min odayay baa marka hore cinda wagtiisa ahaaday samictu abaa hurayratan ka maqlay yaquul isagoo dhahaya dukira cinda nabiy baa lagu ag sheegay sal ly salam baashaan faqaala wuxuu yihi kabsatun min alkhabais khabiisatun mid xun waay yii oo min alkhabaaisi kamid a marka haddii mar khabaaista lagu tiriyey lama cuni karaa akrajahu axmed abu daauud isnaaduhu daciifun xadiiskan marka bacdi baa ku jiro waana dariiqiisana ciisa bnu numayla can abiihi weyaan ya akrajahu axmed abu daauud isnaaduhu daciifun marka xadiidka saddex nin oo majhuula ku jirta ciisa bnu numayla aabihiis iyo ninka abu hureyre ka maqlay sheekha abu hureyre ka maqlay faqaala shaykhun uu yihi mogta sheekhaas magaciis la garan maayo cadli miyaa iqa miyaa lama oga ninka asaga ka werinay ka kasii werinaana waa laba majhuul xadiiska marka waa daciif asalkay marka baaqi ku ahaana sida cumar daliishada marka asalka ayay baaqi ku ahaanaysa allahuma in la helo inda khabaaista ay carabtii waaga u arkeysa maaha an ibni cumara radia allahu canhuma qaal nahaa rasul sal l slam nabigu waxuu reebay can iljallaalati buu reebay aljalaala neefka saxarada cunaa layahaxaarka cuna ayaa jalaala layaha ta neefka ayuu reebay hilibkiisa iyo albaaniha iyo caanaheeda in hilibkii iyo caanaheedii la cuno saddex maalmood in la xabiso hadiise saddex maalmood la xabiso ee guryaha lagu calfiyo wasaqdi ay ka baxdo waa banaan tahay akrajahu arbacatu ila nasaa-i waxasanahu waana xadiis saxiixa ah, waa mida najaasada cunto geela iyo lo-da iyo ariga iyo digaaga iyo kulligood waa soo gelaya wacan abi qataadata radia allahu canhu fii qisati ximaari lwaxshiyi dameerkii waxshiga ahaa qisadiisii faakala minhu nabiy sal l sl nabiga ka cunay mutafaqun caleyh dameer farow in la cuni karo yaa laga qaadanaya wacan asmaa binti abi bakrin radia allahu canha qaalat canhumaa qaalat naxarnaa calaa cahdi rasuulilah sal l slam waqtiga rasuulka waxaan gowracnay farasan faras faakalnaahu waan cunay muttafaqun caleyh faras in la cuni karo marka wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal ukila dabbu baasha dabiga la yiraa abeesalwaaleyda u eg yaa la cunay calaa maaidati rasuulilaahi rasuulka miiskiis ayaa lagu cunay xeeradiis ayaa lagu cunay sal slam muttafaqun calayhi marka dabigu inuu xalaal yahay dabigu marka waa abeesalugaaleyda anagu hadda manaa abeesalugaaleyda anwaac badan marka anwaacdan dhulkan jaziirat alcarab joogto iyada sunna ah mid anaga dalkeena joogto waa sun xayawaankuna marka anwaacu kale isagoo hal nooc ah ayuu haddana wax usoo kala baxa dadkaan hadda xayawaanaadka iyo barto culumtaas barto waa yaqaanaan ylm iyo sbishas iyo waxaasay kala dhahaan waa loo abtiriyaa xayawaanka naam marka waxaad dhici karta xayawaan waaxida inuu anwaac kale leeyahay naam anwaacdaas marka dabcan waxay ukhuduuce jiniska isaga jirkiis ku jira naam jinaad jirkiis ku jira ukhuduuce markaad anaga tandalkeena taalo sun waa sun naam midaan jaziira alcarabiya iyadu waa waa layska cunaa reebaadiyahan sacuudiga waa cunaan soo ma garan markaad hadii abeeslwaaleyn la isaga fasiro waxaa ka dhalan karta halis maa qof inuu intuu soo qabsada oo iska cunaa ka dhala dhowna ku dhinto marka iska ilaaliy ayb marka maaidada nabigaa lagu cunay marka maxaa laga qaadanaya nabigu ma ceebaynin laakiin inay banaan tahay anaga ma dadkeenu ma yaqaanaani yii marka waa iska daaya an cabdiraxman bni cusmaan alqurashiy radia allahu canhu ana abiiban nin abiib oo dhaktara ah sala rasuulla sal slam rasuulkuu weydiiyey can idifdaci ayuu weydiiyey haha yajcaluhaa uu yeelay fi dawaain yani daawada u ku daraayo dhakhtarku dabcan daawada markau samaynayo xunbuu isku dardaraa ogta daawada laftirkeeda dhowr nooca qaarna xayawaana laga keenaa qaarna waxaa weyaan geedaha laga keenaa qaarna sintetia waa la sameeya oo kiimika laysku daray saddexda nooc daawada waa loo qaybiya marka tan hadda eh, ninkaan marka daf weydiina fanahaa can qatlihaa nabiga dilkeeda reebay halkaa marka maxaa laga qaada inaan la cuni karin saa unba u reebay nabig sal sl akrajahu axmedu wasaxahu lxaakim wabilahi tawfiiq sala allahu wasalama calaa nabiyina maxamedin ali adcimada kitaab dhana waxaa ka alifay eh, hadaynu madbuuc yahay in kale ma ogi aniga cusmaan bnu saciid addaarimi ibnu xajara sheegaya fatxulbaariga kitaab adcima inuu leeyahay kitaab yaro axkaamta adcimada ah, ku saabsanna saalix alfawzan oo alifana waa jira faa-iido badan halkaasaad marka adcimada wax ku saabsan xaggaas ayaa laga raajacaya marka bilahi tawfiiq wasala allahu wasalam ala nabiyina alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasala allahu wasalam ala nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu baabu saydi wazabaaix baabu saydi ugaarkii ayuu u baab ugaarsiga iyo wazabaaixi axkaamta ugaarta iyo wadabaaixi axkaamta gawraca ayuu ubaabia an abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal llahu alayh ali wasalama nabigu waxa uu yihi man itakada qofkii samaysta kalban ey ilaa kalba maashiyatin xoolo eygeed maahane yani ilaa kalba maashiyatin xoolo ey ilaalinaayo maahane aw saydin ilaa kalba maashiyatin aw kalba saydin ugaar eygiis ma ahan ugaar eygiis maahan ey lagu ugaaranayo aw zarcin aw kalba zarcin ama ey beer eygeed ma ahan oo beer ilaalinaya intaa marka laga reebo qofki ey samaysto intaqasa waxaa ka nuqsaamay min ajrihi ajrigiisa kula yawmin maalin kasta qiraadun qiraad baa ka nuqsaamay muttafaqun caleyhi kheyraadkana is waxaan kusoo marnay buurta uxud inuu dhan yahay buurta uxud oo ajara ayaa maalin walbo ka nuqsaamaysa ayb muttafaqun caleyhi waxaa laga qaadanaa inaanay banaanayn qofku inuu ey samaysto aan ahayn ey ama beer ilaalinaayo ama ugaar in lagu ugaarsado loo darbiyey ama ey xoolo ilaalinaayo waxaan ahayn qofku ey iska gurigiisa iska keensado oo ay iska samaystaan qofkaas ajarkiisa ka nuqsaamay marka waa dembi weyn waxaa xadiidka marka sidoo kale laga qaadanaa baabkan ow saydin marka uu leeyahy ow kalba saydin in eyga lagu ugaaran karo maadaama aan ku jirno baabu saydi wanabaa ah. ugaarka maadaama aan ugaarsiga ku jirno marka waxaa weeyaan ugaarsigu in ey lagu ugaaran karo sallaara lagu ugaaran karaa xabadaa lagu ugaaran karaa ey waa lagu ugaaran karaa marka shimbiraha noocyo kamidana waa lagu ugaaran karaa shimbirka baazika layiraa oo kale inkastay culimadu ka hada waxaana u daliila qawluhu tacaala ilaahi uu yihi yasaluunaka maada uxila lahum qul uxila lakum ayibaat wamaa callamtum min aljawaarixi mukalibiina tucalimuunahuna mima calamakum llah marka eeyihii in marka jawaarixdana eeyaha iyo iyo iyo shimbiraha waaweyn oo wax lagu ugaarta weyaan aw saydin marka marka uu leeyahay aw kalba saydin uu leeyahay eyga lagu ugaaranayo ee layihaha alkalbu lmucallam eyga wax la baray shuruud ayuu leeyahay shuruudiisana waxaa kamid a annahu idaa agraahaa saaxibuhaa cala asaydi alabathu hadduu ku diro ugaarka inay markiiba weerarayso waidaa zajarahaa hadduu hororana joog oo in zajarad ay joogeyso taas horta waa shardi haddii marka amar la siiyo uunan dhaqaaqaynin mucallam ma aha eyga eygaas ey mucallam ma aha joogso markau dhahaan haddaynan joogsanaynin mucallam ma aha iyada waidaa akadat isayda xabasathu calaa saaxibihaa marka ay qabato ugaarkana inay u celinayso qofki iyada iska lahaa oysa iyada iska cunaynin saddex shardiba marka idaa araahaa hadduu diro dalabat idaa araahaa cala saydi dalabathu ko waidaa zajarahaa inzajarat waidaa akhadat sayda xabasathu calaa saaxibiha haddii marka eh, eh, ay qabatana saaxiibkii ayay u eh, celineysaa shardigan saddexaad culimmadu waa isku khilaafsan yihiin laakiin labada hore way isku waafaqsan yihiin shuruudaas markii laga helo eygu waxaa la dhihi karaa kalbun mucallam waana mid aayadda ay sheegtaa marka oo lagu ugaaran karo inta ugu yar ee lagu ogaan karo marka eygu inuu mucalam yahay in kale inta ugu yar ee lagu ogaan karo alimaam lbagawi kitaabkiisa atahdiib fii fiqi imaam shaafici wuxuu ku sheegaa in saddex mar ay ku filan tahay ugu yaraan saddex jeer oo kala duwan ayaa qaba la leeyahay joogsaa la leeyahay waa la fiirina si wax u qabto saddexdii shardi markii laga helo haddana mar labaada la diraa haddana mar saddexaada la diraa saddex jeer ayaa ugu yar inta lagu xaqiiqsan karo shaygan inuu yahay mucalam shuruud u hele iyo in kale abu xaniifa iyo imaam axmed laba jeeray leeyihi raafici oo fuqahada shaaficiyada kamidana waxa uu ishaarayaa in arinkaas curfiga loo celinayo taasaana fiican maadaama hal jeer eh, laba jeer iyo saddex jeer wax hadda sharciga oo sharci hadda eh, xadiday aanay jirin in curfiga loo celiyo ayaa sawaab a y taasna marka intaas wacan cadiy bni xaatimin radia allahu canhu qaal qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulka wuxuu igu yidhi idaa arsalta kalbaka eygaaga haddaad dirto fadkur isma allaahi ilaahay magaciisa xus sheeg bisinka ku bilow marka e, markuu e, bisinka sheeg ama bisinka ku bilaaw amar waay hadda marka ayb laakiin bisinku shardi ma noqon karaa marka e, marka bisinku in in saydka ugaarku bisinka in lagu bilaabaa waajib miyaa base waa sunno hadday waajib tahayna shardi miyay unoqonaysaa saydka mase shardi unoqon maysa ahlucilmiga awalan waxay ku ijmaaceen bismillah in la dhahaa inay mashruuc tahay taas waa ku ijmaaceen waxaa kale ahlucilmiga isku khilaafeen bisinkaas ma waajiba oo shardi niyaa markaa mase ma ahan imaamu shaafici iyo daaifo culimada kamida waxay ku tageen iyo riwaayo oo imaam maalik iyo imaam axmed riwaayatiisa ah inay sunno tahay markau diraayo bismillaah inuu dhaho sunnaw hadduunan dhihin ee muslim ou yahayna waa gawriciyay lamid tahay saasay leeyihi ninkii marka kas uga tago ama hilmaan uga tago mar hadduu muslim yahay in la cunaa waa xalaal kas ama hilmaan midoo doonaa uga tago nacam imaam axmed isaga riwaayadiisa raajixa ah sida raajixa wuxuu ku tegay iyo abu thawr iyo daaifo ka mida waajib in ay tahay inay waajib tahay shardina weliba ay u tahay xadiidkan cadi bni xaatim <coughs> ayaana daliil u ah xadiidkan cadi ibni xaatim ayaa daliil u ah iyo nebiga oo riwaayo kale oo isla abi taclaba xadiidkiisa wuxuu ku qeyday nebiga haddaad dirto saydkaaga ood bisinka u qabata buu yiri haddaad marka aadan ey kale ku arkin cun saas oo kale ayb marka shardi buu uga dhigay xadiidka abi taclamata alkushani radia allahu canhu shayga culamada marka waxay dhaheen walmucallaqu bilwasfi shayga haddii wasfi iyo tilmaan lagu xirana yantasii cinda intifaaihi wasfiga hadii la waayo yani waa shaygaa waa la weynaya cinda man yaquulu bilmafhuum culumada u fiirsa mafhuum mafhuumka culumada yani dalaalada waa manduuqi mafhuum culumada mafhuumka dalaaladiis aragto waxay leeyihiin ayagu marka waa inay ogolaa shayga hadii wasfi ama tilmaan lagu xiro tilmaanta iyadaa inay xukunkaas cillo u noqonayso hadday cillo u noqotaana hadii la waayena in xukunkaas la waayey hadii la helana in xukunkii la helay marka waxay leeyihin mar haddii amar nebiga ku bixiyey oo uu yidhi idaa arsalta kalbaka fadkur isma allahi magac ilaahay sheeg riwaayada kalena ay leedahay dad eygaagii dirto ood bisinka qabsato marka waa wasfi waa bisin qabsashadii qofka uu bisinka qabsanayey oo uu magacaabayo marka eyga eh, uu diraayo ama fallaarta uu gamaayo marka waxaa weyaan eh, hadii wafi waxaan ujeeda waa shardi haddii marka wasfiga muathir oo ahaa shaygii wafi masalan wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa qadciga xukunka qadciga maxaa sabab u ahna wasfiga oo saariqnimada soo maha idan marka alxukmu yaduuru maca alwasfi wujuudan ama maca alcilati wujuudan wacadaman marka haddaad haddii wasfigu ou mafhuum lahaa shardigaa ka weynba wasfigan can shardiga ayaa ka weyn halkaana nebiga caleyhi salaatu wasalaam shardi ayuu ku xiray shardi ayuu ku xiray xadiidka abi saclaba weliba wujuubka aad buu marka usii adkaanaa buu yidhi ibnu xajar in bisinku u waajib yahay waxaan cadaynayo yidhi biana alsla taxriimu lmayit mayta asalkuba waxay ahayd baktigu inuu xaaraam yahay asalku saasuu ahaa shaygii marka la idmo oo la idmo oo laga soo istisnoodo baktiga waa in qaabkii looga soo istisnooday la raaco maogtaan adiga marka markaad ey dirto eyga uu kuu qabto naaski waxaad u imaanaysaa isagoo baktiye masalan dhintay waa kuu banaan yaha lagu yiri waa wasfigii uu ku banaanaay inuu ku dhamaystiran yaha shardiga marka wailaa awalba baktiyu ahaa maogtaan baktibu ahaa waa lagu xalaaleeyey tilmaantii lagugu xalaaleeyey marka inaad kala dhidhinta ma ah tilmaantii marka lagugu xalaaleeyeyna bismillahi inaad u qabatay ahayd marka shaygii baktigii maadaama inba u xaaraan ahaa mar usqi laga idmo waa in sifadii lagu idmay la raaco marka haddii bismillaahi la yidhaha idinkiib idinkii wasfigiisii ayuu ayuu raacay qofkaas hadduunan dhihin bismillaahina idinkii shardigii ku xirnaa ma aanu raacin saa darteed marka arrintu aada bay usii adkaanay marka abuu xaniifa iyo maalik iyo thawri iyo jamaahiir culamaana waxay ku tageen in hadduu halmaamo hilmaan oo uga tago inay banaa inay xalaal tahay hadduu laakiin kas uga tago bakti waay lama cuni karo dabiixada iyo ugaarsiga labadaba soo ma garanin bismillahi digaa iloobay waana muslim laa bas ayay leeyihiin kas haduu uga tago warbisanka u qabo shibu iska yiri waa iska qalay ama ugaarta uu iska gantay kasuu uga tegay taas marka waa xaaraanay le fuqaada jumhuuru ahlilcilm isku soo duubduub alxaafid ibn cabdilbar kitaabkiisa atamhiid wuxuu ishaarayaa in zabiixada in tasmiyadu bisinku waajib aanu ahayn shardi ausan ahayn laakiin sunna mu'akada ay tahay nacam ibnu cabaasna saasuu ku tegey wuxuuna ka qaadanayaa xadiis noo imaan doono oo dad reer baadiye ah ayaa hilbo noo soo qalaayo oo noo keenaayo mana naqaan inay bisin ku gowraceen <coughs> inay bisin ku gowraceen iyo in kalena ma aanan ognin bay ayuu leeyahay nacam marka nebigu waxau yidhi idinku bisinka qabsada idinka bisinka qabsada <coughs> marka macnaheedu waxaa weyan hadaad idinku bisinka qabsataan eh, markaad cunaysaan hilbaha dhib ma laha ay marka haddii la yidhi eh, in marka cuntada la cunaayana bismi illaahi in la dhaho waajib maaha waa sunay jumhuur culamaa ay dhaheen mar hadday sunadii marka ay ka naaib noqonayso ufiirsa meeshaas sunadii hadday ka naaib noqonayso makaan eh, dabxi in dabxiguna ou sunno yaha tasmiyadiisa laga qaadanayo dad baa xoolo soo qalaayo bismillah inay dhahayaan ma ognin saan yeelnaa idinka markaad cunaysaa bismillah dhahoy marka tiinna ayaa waxay gelaysaa booski tooda sooma shay sunnaana shay farada booskiis ma geli karto ayb masalada marka saa loo fahmo ayb aathaarna uu keeni doonaa xaafidka laftirkiisa ayb fadkur ismallah ilahay magaciisa xus marka jumhuurta qowlkoodana waa qowl oo muctabar oo markaa eh, lasoo dhawey karo ayb jumhuur alcilm qowlkooda ayb marka wuxuu leeyahay fadkur eh, ismallahi ilahay magaciisa sheeg fain amsaka calayka hadduu adiga kuu haayo faadragtahu aad kusoo gaartid xayan nolol aad kusoo gaartid fadbaxhu gawrac oo qal wain adragtahu haddaad kusoo gaartid qad qatala isagoo dilay walam yakul aananna cunin minhu xaggiisa usa ka cunin fakulhu cun wain wajadta haddaad heshid maca kalbika eygaaga maciisa kalban ey hayrahu isaga aan ahayn walxaal qad qatala ouna dilay falaa ta'kul ha cunin fainaka adiga laa tadrii ma ogid ayuhumaa qatalahu midkoodii dilay adigu ma ogid intaan dambe wuxuu ka hadlayaa eygi ayaa dirtay ugaarkiibuu kuu qabtay ugaarkii oo weli naf ku jirta ayaad ku gaartay waqti adiga ay suuragal kuu tahay aad ku gawraci kartid ayaad gaartay si kale neefkaas xalaal kugu noqon maayo ilaa inaad gowracda maaha waa la garta sooma haddaad ku gaartid eygii isagoo kuu qabtay neefkiina ou dhintay ugaartiina eygiina una waa feerinay inuu cunay iyo inuunan cunin hadduusan cunin waa cunaysaa adiga bismillaahidii hore ayaa adiga aada u qabsatay gawracsaa ku ah oo xadiidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam ka soo arooray ayaa wuxuu ahaa oo bukhaari oo werinaayo dabxigu wuxuu yidhi ina akhda alkalbi zakaatun eyga qabashadiisu waa gawrac oo yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam qabashada eyga uu ku qabanayo waa gowrac ina akhda alkalbi zakaatun isagaaba gowraca marka marka hadduu kuu qabto oodan naf kusoo gaarin asaa kuu gawracay iska cun marka soomaalida marka waxay utaqaanaa bakti cun waxaasoo kale ayagaa bakti cuna oon waxba garanaynin sababtaa shay aysan aqoonina ka jawaabaya oo aynan aqoon u lahayn marka bakti cunnimo maaha waxaas sooma garanin nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay haddaad naf kusoo gaarto soo sirgsirglaynaayo gawrac haddaadan kusoo gaarin eygiina uusan cunin qaado cun adiga markaa ayb waa kuwa xalaal haddii eegaagii iyo eeyo kale aad isku ag aragto neefkiina waa kala fiirinay marka eygaagii iyo kuwo kaleo la joogo iyaad aragtay neefkiina weli waa nool yahay hade markaas waa gawracanaysa waa gawrace dhib ma laha marka laakiin haddaad aragtay eygaagi iyo ey kaleo isla joogo neefkii ugaarta aan ou dhintay ha taabanin sababtoa ah mid qabtay ma ogid adiga adigina kaagaad bisinka u qabsatay soo ma garana ayb marka intaas oo xugunba xadiidkaanay ku jirtaa fa inaka adigu laa tadri ma ogid ayumaa qatalahu halkan marka waxaa laga qaadanaya hadduu eyga cuno inaan la taabanayn eygaaga hadduu cuno oo isaga neefkii ugaartii wax ka cuno xadiidka cadiisasaa laga qaadana wa in adragtahu qad qatala walam yakula l shardi waa soo maa haddou cuna laakin ha cunin mafhuumka meesha ku jiro laakin xadiis waxaa jiro camr bnu shucayb can abihi can jaddihi oo abu taclabata alkushani ayaa nebiga wuxuu su-aalay eygeyga haddaan diro ee ou cuno ka waran ugaarkii marka ii qabto ou cuno ka waran ayb oo waxa uu yidhi marka wain akala minhu hadduu wax ka cuno ka waran qaala nebiga wuxuu yidhi wain akala minhu haba ka cuno iska cun marka kan iyo kaas see laysku waafajina marka xadiidkan sanadkiis waa xasan xaafidka sida uu yiri culamada qaar marka waxay maraan maslakuljamci kuwa maslakuljamci maraayana waa kuwa ayagu aan shardinaynin waa kuwa aan yani waxay leeyihiin xadiidka cadi ibnu xaatim ee kan ah walam yakul minhu fakulhu haddaunan cunin adiga cun laakiin hadduu cuna ha taabanin macnaheedu waxa weyaan ay leeyihiin waa karaahatu tanziih karaahatu tanziih ay leeyihiin waa laga fiican yahay ama waxay leeyihiin haddaad ka maaranta adiga oo nin xoogaa jeebkiisa fiican yaha tahay ha cunin ha taaban haddaad nin mucsira tahay aan waxba haysaninna hadda markaas waxaa weya xadiidka abi saclaba yaa lagu dhaqmaa laakiin jamcigaas jamci laga fiican yahay ixtiyaadkuna sidaa ma aha marka in maslaku tarjiixa ayaa fiican markaan awalan waxaa weyaan waxa u fiican maslaku tarjiix dhowr shayba xadiidka cadiy bni xaatim saxiixeynka ku jiraa ko xadiis abi saclamana waaba laisku khilaafsan yahay sixadiis oo mukhtalafun fiihi ko midda labaad waxaa weeyaan riwaayada cadiy bnu xaatim sariix waay waxay sariix ku tahay si cadna waa u sheegtay ciladana weliba riwaayo kalaa lagu caddeeyey oo nebigu wuxuu yidhi sal llahu aleyh ali wasalam hadduu wax ka cuno ha cunin asaga ayaa isku qabtay asaga ayaa isu ugaaray adi kuuma ugaarine marka cilaada taallo meesha xugun mansuus bilcila ah soma jeedin kan saddexaad waxaa weeyaan asalka meytada ayaa xaaraam ahaa shayga baktigaa asalkiisa in la cunaa xaaraanay ahayd marka waa in loo dadaalo waay marka waxa lagu banaysanayo wax la hubo inay noqdaan weyaan intaas oo laysku daray xadiid cadi bn xaatim ayaa raajixa xadiidkan abi taclaba ee camr bni shucayb oo werinayana waa marjuux saasa ugu fiican wain ramayta haddaad tuurto sahmaka leebkaaga fadkur isma hadaad leebkaaga tuurayso fadkur isma allahi ilaahay magaciisa sheeg xus fain qaaba canka haddou kaa maqnaado ugaarkii yawman maalin falam tajid aadnan helin fiihi maalinkaa dhexdiisa aadan helin falam tajid aadanna helin fiihi kaa korkiisa neefkaas korkiisa ilaa asara sahmika leebkaaga raadkiisa ma ahane fakul cun inshita haddaad doonto wain wajadtahu hadaad heshid gariiqan neefkii oo maashooday filmaai biyaha dhexdooda ku maashooday falaa takul ha cunin biyihii ilaa biyihii ku baktiyey mugta muttafaqun calayhi wahada lafdu muslim xadiidkan waxaa laga qaadanaya marka leeb in lagu ugaaran karo shayga lagu ugaarana waxaa shardiga ah inuu noqdo shay afleh af shay afleh shay af leh oo ugaarkii marka ka dhex bixi karo ama qar ama dhexgeli karo dhiigka keeni karo ama haddaad ku ugaarato ul weyn oo kale oo culayskeeda ugaarka culayskeeda uu ku dhacaayo mawquuda way mawquuda neef ul lagu dilay oo kale lamid yahay ma banaana kaas in la cuno marka maxaa lagu ugaaran karaa leed hilaar xabad waa lagu ugaaran karaa waran waxyaabahaas oo dhan fain aaba canka haddii u adiga kaa maqnaada marka yowman leedka leedka ayaad la heshay ugaartii marka dhaawac uu ku cararay waa weys intaad u raadinaysay maalin oo kaa maqnaaday markii dambaad heshay laakiin waxaad ku heshay raadkii leedkaagaad ka heshay meel nabar labaad kuma arkin kii adig aad ku dhufat baad ku aragtay markaasoo kale waad iska cunaysaa marka marka aad gemaysid ayaana bismillaahi aada leedahay haddii laakiin ay dhacdo asoo biyo ku dhex dhacay oo biyihii ku haftay ku dhintay aada aragtana ha taabana hasugu dhawaani an cadiyin qaal sa'altu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga ayaan su-aalay can sayd lmicraadi waranka waarkiisa ayaan weydiiyey almicraab waxaa la yiraahdaa fahmun yurma bihi waa leed wax lagu gano bilaa riishin baal m baalal ma laha sida fallaarta oo kale baalal ma laha walaa naslin af sida gamuunka oo kalena ma laha yamdi cardan fayusiibu bicaradi lcuudi laa bixaddihi af marka sida oo gamuunka oo kalena ma lahan waxaa weya waxuu wax ku asiibaa ballar ballar af u leeyahay ballaca ayuu af u leeyahay af sidii seef camal halkaasoo marka wax ku asiibaa xooggiisaas iyo iyo meeshaas marka wax saraysa ee afkiisa hore mudaca hore ee neef ugaarta mudaca hore ugaarta gelaayo ma laha kaasaa marka macnahaas u yahay sidaas marka lisaanku saas u leeyahy ayb waxaa kaloo lagu macneeyaa eh, eh, micraabku alwaax culus ama ul madaxa af ku leh waa ul culus oo madaxa kuleh af waa waranka waranka laftirkiisa waa ul alwaaxa afkana wuxuu kuleeyahay bir afle markaa ayb marka inay afkeeda wax ku dishana waa suurtoodaa in ay jugta xooggee yani usha xooggeeda neefka la dhacana waa dhici kartaa intaba nacam tafsiirkan dambaana fiican sidaan xadiidka ku arki doona <coughs> isku soo dumarka micraadku waa waran saaltu rasuul lahi sal allahu alayh wali wasalam aan weydiiye can sayd ilmicraab waranka ugaarkiisa ayaan weydiiyey lagu ugaaranaayo faqaala waxau yidhi idaa asabta haddaad asiibto bixaddihi afkiisa aada wax ku asiibto fakul cun waidaa asabta hadaad ku aftirto bicardihi ballarkiisana faqatala ou dilo fainahu isagu waqiidun weyaan waa neef ul lagu dilaya fainahu isagu waqiidun ay mawquud faciil bimacnaa mafcuul waa wax marka lagu dilay ul lagu dilay falaa takul ee ha cunin marka rawa buaariy xadiidkan waxaa laga qaadana in waranka lagu ugaaran karo laakiin marka afkiisa ou ku dhaco neefka iyo markaa ugaartaas ay banaan tahay in la cuno amaa laakiin haddii jugtiisa warankii waa tuurtay afkii ugama dhicin laakiin usha culayskeeda madaxa uga dhacay neefkii markaasuu la dhacay haddii dan dabcan neefkii oo nool aada soo gaarto waad ka biraysanay markaas laakiin isagoo saa ku dhintay ma banaano in la cuno sababtoa waa walmawquudatu si ilaahay u yiri waa neef ul lagu tumayo kale saa ku dhintay wacan abi taclamata radia allahu canhu can nabiy sala allahu aleyh ali wasalama qaal idaa ramayta haddaad ganto bisahmika ku gantid leebkaaga fagaaba canka oo kaa maqnaado faadragtahu aada haleeshid fakulhu cun maa lam yuntin haddaanu urin haddau uro iska daa markaas akhrajahu muslim wacan caaishata radia allahu canha ana qawman qolo qaaluu linabiy nabiga waxay ku dhahen sala allahu aleyh ali wasalam ina bilaxmi ayay noola imaanayaan hilib ayay noola imaanayaan oy noo keenayaan laa nadri ma ogin adukira smu smullaahi calayhi magaca ilaahay miyaa lagu xusay am laa mise maya fa qaala nabigu wuxuu yihi samu llaha ilaahay magacaaba calayhi kaa korkiisa ku magacaaba antum idinka wakuluuhu cuna idinka bismillah dheh cuna rawaahu lbukhaariy xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa <coughs> neefku hadduu qof muslima soo gowraco laakiin jaahil ah oon bisin inuu yaqaan inuunan aqoonin aan la ogeyn neefka uu soo gowraco adig ayaa bismillahi u dhahaay markaad cunayso halkaan marka waxaa laga qaadanaa qofka muslimka ee aan la ogeyn inuu bisin wax ku gowracay iyo in kale xoolihii ou qalo in la cuni karo ay xalaal tahay <coughs> oo ay xalaal tahay oo taa marka lagu xambaarayo sidaas waxaa kaloo laga qaadanaa buu yidhi ibnu xajar oo ku sugan wayustafaadu minhu xadiidka waxaa laga faa'iideysanaa ana kula maa yuujadu fii aswaaqi lmuslimiina maxmuulun cala asixati waxa suuqyada muslimiinta yaallo hilbaha suuqyada muslimiinta yaallo waxaa lagu xambaaraa hilbo si sharciga ah loo gowracay yaad ku xambaaraysaa waad gadanaysaa waa cunaysaa marka in la yidhaahdo anagu hilbahan ma ogin cid gowracday ama gaalaa gowracday saa darteed hilib cuni mayno waxa weeyaan waa madhabka tagfiirka ma banaano markaas wax sax ma ah ayb maxaa yl dad reer baadiye oo weliba riwaaya waxay leedahay dad haddi dhow soo islaamay dad hadda dhow soo islaamay oon waxba ogeyna san yeelayna nebiga waxau yidhi qofka muminkaa dabcan khayr ayaa laga malaystaa ma ogtahay marka saa darteed waxau gowraco waa la cuna adiga bismillaahi u dheh shakiga waa kaa ba-a marka soo ma garan waxaa kaloo xadiidkan laga qaatay mas'alo kaloo muhimaho waxay tahay in bisinka qofka muslimkaa inuu bisinka u qabto inaynan waajib ahayn oo sunna ay tahay sababtoo ah dadkan hadda inay bisin u qabteen iyo in kale aan la ogeyn ayaa waxaa laleeyahay marka iska cuna waxay qaleen idinku bismillahi udhaha soo ma garan idinka bismillaahi u dhaha saas daraadeed marka haddii bisinku in la sheegaa shardi ou ahaan lahaa nebigu ma fasaxi lahayn caleyh salaatu wasalaam in la cuno ibnu cabdilbar iyo muhallab ayaa sidaa iyo culamo badan yaana sidaa dhahaysayaa dhahayaan waxaa kaloo iyadana jirto in la ogaado u baahan bismillaahidan adiga aad u qabsanayso bisinka waa calaa sabiili tabaruk waay barakays tasmiyada wax walba in bisinka ilaahay lagu bilaabo sida u shaygii barako oo u yeesho mar haddii marka bisinkii adiga litabaruk ku ahaa ou galay booskii gawraca bisinkii loo dhihi lahaa ou galay waa sunna sida kanba sunno u yahay taasu marka u meeshaa marka u ka tilmaamay ibn cabdilbaraan aada u baxsiyey istidkaarka iyo tamhiidka labadaba an caaishata an cabdillahi bni mugafalin marka xadiidkan dadaa ku sirma oo waxaad arkaysaa dadka qaar waxaan aragnay dhulalkaas gaalada fadl waa fadwoonayo waxay leeyihiin hilibka eh, meelaha gaalada lagu gado hilibka xoolaha ee meelaha gaalada lagu gado iska soo gado markaa karsata kadib markaa cunaysa bismillaahi dheh awalan xadiidkan gaalo lagama hadlayn muslimaa laga hadlay dad muslimiina oon la ogeyn inay bismillahi dhahaan in kale ayuu wax ah laga hadlaya eh, ma ahan dad oo yani eh, gaalo ayagu ah. gaalada ayaga marka laba nooc gaal kitaabi ah iyo midaan kitaabi ahayn kan kitaabiga waxa uu gowraco waa la cuni karaa alyawma uxila lakum ayibaat wacaamu ladiina uutu lkitaaba xilun lakum cuntadooda dacaamka hadda waxaa loo jeeda daba-ah gowracooda waa idin xalaal laakiin shardi inay gowracaan haddii ahlu kitaabka uunan gowracin ee uu ul ku dilo ama uu koronto ku dilo ma la cuni karaa maya sababto maba la gawracinba maogtahay qof muslima haduu neefka koranto ku dila ma la cuni karaa lama cuni karo gaal intuu jooga markas marka waxaa weyaan dabixat lmuslim wa dabixat eh, alkitaabiyi yaa ansaxaysa waa laakin bishardi inuu dabxi jiro marka nimankaas gaaladana badankood dabxi maba sameeyaan ba xoolaa marka korantay ku dilayo markaas iska iska gogosanay taas marka qof muslimaa laga yeelayn marka taas hadaad kun jeer bismillahi udhahdin xalaal noqon mayso saa ku noqon mayso xalaal an cabdillahi bni muafalin almuzaniy radia allahu canhu ana rasuula lahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka nahaa wuxuu reebay can ilkadfi farganka farganka ayuu reebay wa qaala wuxuu yihi inahaa farganku laa tasiidu ma ugaarayso saydan ugaar walaa tanka-u ma cabsi gelinaysa caduwan cadow walaakinahaa laakin sataksiru sina iliga ayay jebinaysaa watafqa'u lcayna ishana waa ridaysaa muttafaqun caleyhi walafdu limuslim marka xadiidkan waxaa laga qaadana dhagax inaan lagu ugaaranayn dhagax mujarad oo neefka inta lagu tuuro laysa habsana marganka marka waa dhagaxa yarka ama laaska ilmaha gelinayaan oo ay xooga u tuuraya marka fargankaas waa reebay nabiga caleyh salaatu salaam sababtoo mafaasidiisa ha badan wax faa-iidaana ma laha weliba xadiidkan waa xadiidkii cabdullahi bni muafal nin in adeerkiisa uu ka waaniyey xadiidkii aanu u sheegay maalin labaad u arka asoo sidai u fargantamayo markaasuu wuxuu yihi wallahi laa ukalimu wallah aanan kula hadlayni rasuulka ataa yiri ayaan kuleeya reebay waa samaynay adigan ma kula hadlayo can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal laa tattakiduu ha ka dhiganina shay-an shay shaygaas oo fiihi dhexdiisa alruuxu oo ahaaday ruux ay ku jirto araban hadaf ha ka dhiganina hadaf kabdhow ha ka dhiganina aradku waxaa wey waa hadafka ama kabdhowga in laga dhigto meeltan lagu mudo naadkii markaas lagu barbarto shay ruux le markaa in lagu shiish barto sidaa marka uu reebay nabiga sal l slam rawaahu muslim laa tattakiduu ha samaysanina shay-an shay fiihi ruuxo ruux ay ku jirto qaradan ha ka dhiganina eh, hadaf ama kabdhow ha ka dhiganina oo ha ku shiish baranina shay ruux rawaahu muslim wacan kacbi bni malikin radia allahu canhu ana imra'atan haweeney dabaxad shaatan ri ayay gowracday bixajarin dhagax ayay ku qashay dhagax as leh ayay ku qashay ku gowracday fa su-ila nabiyu sala allahu alayh ali wasalam can dalika wax laga weydiiyey fa amara biaklihaa nabiga waxau amray in la cuno rawahu lbukhaariyu xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa naag waxay in la cuni karo dabiixatu ama markaas xayd ha qabto ama yaanay qabin naag gawraceeda inuu banaan yahay haday muslimad tahay ama hadday kitaabiyad ay tahay ayb meelaha qaarkood dadka soomaalida naag waxay gowracdo ma cunayaan waxay leeyi naag waxba ma gawracdo waa khaladay kuleeyi naag inay wax gawracdo taas marka ayagaa khaldan waa ka nabiga caleyhi salaatu salaam wacan raafic bni khadiijin radia allahu canhu can inabiy sala allahu alayh ali wasalama qaal nebigu wuxuu yihi maa anhara dama maa wixii anhara shubo addama dhiigga daadiyo wadukira smullahi ilaahay magaciisana lagu sheego caleyhi korkiisa fakul cun laysa sinna wadufra iliga maya ilig lagu nafta looga saaro qaniye wadufra cidi wixii looga saaro laf laga saaro ha cuninina yani laysa sina ila sina wazafra maaha koos cuninina ama sinu iliga facadmu laf waa isaga laf waa af wax lahoo goynayo midi wa dufuru cidiyahana famud alxabashi ama famud alxabasha xabashada marka sakiinteeda waxay wax ku gowra ku qalata mutafaqun calayhi xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa wax kasta oon ilig iyo ciddi ahayn ee af laho wax gooyo midi dhagax jilay waxu doonaa noqo shaygu haduuba af leeyahay xididada jari karo waxaa lagu gowracan karaa hadii marka saa la yeelo bisinkana loo qabto qof muslim ama kitaabiyan ou kalo waa banaanta in la cuno inta dambe ee xadiidka waxaa laga qaataa tashabuh lkufaar inuunan banaanayn sababtoo ah nebiga wuxuu u reebay sababta uu u reebay ciddida in wax lagu naafka ciddi lagu lagu nafta looga saaray in uunan banaanayn waxuu cillo uga dhigay xabashadaas samayso jirta xabashaduna waa nasaaro marka in lagu daydaa ma banaan sheikhulislaam ibnu taymiya saas ayuu sheegaya wacan jaabir bni cabdillahi radia allahu canhuma qaal nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waa reebay an yuqtala in la dilo shayun shay min adawaabi xoolaha kamida sabran in loo dilo xabis rawah muslim xoolihii inta lasoo qabta layska xabiso oon cunto la siinin biyo la siinin saa uu ku dhinto waa reebay naag inay naarta ku gashana waa soo marnay wacan shadaad bni awsin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam in allaha alle kataba alixsaana ihsaanka ayuu farad yeelay <clears throat> yani kataba hunaa bimacnaa waxaa weeyaan farada oo kale waa kitaaba sharciya kitaabadaa laba nooc kitaaba sharciya iyo kitaaba qadariya santii sharciyada ahayd in allaha kataba lixsaana ayuu farad yeelay calaa kulli shayin shay dhammaantiis loo faidaa qataltum in haddaad wax dilaysaan faaxsinu lqitlata hay-adda aada wax dilaysaan wanaajiya sidaa wanaajiya haddaad qisaas wax u dilaysaan iyo haddaad jihaad wax u dilaysaan iyo haddaad xoolo qalaysaan iyo naf hadaad hadaad wax dilaysaan wanaajiya dilka waidaa dabaxtum haddaad gowracaysaanna faaxsinu zibxa faaxsinu zibxata hay-atu gowracidda wanaajiya <clears throat> waliyuxida ha afaysto axadukum midkiin shafratahu mididiisa ha afaysto mididiisii af ha u yeelo oo ha afays waliyurix ha u raaxeeyo dabiixatahu shay uu gowracayo neefka uu gowracayana ha u raaxeeyo rawahu muslim marka waxaa laga qaadanaya ixsaanka shareecada in meel walba uu gaarayo xataa xoolaha la qalanayo in yani aan nafta lagu dhibin an abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal llahu alayh ali wasalam rasuulka waxau yidhi zakaatu ljaniini uurjiifka gawraciisu zakaatu ummihi hooyadiis gawraceeda waaye uurjiifka waxaa weeyaan hooyadiis ku gawracan yahay ayb oo hooyadiis hadii la gawraco isaguna gawracan yahay zakaatu ljaniini zakaatu ummihi rawaahu axmedu wasaxaahu ibn xibbaan ibnu xibbaan ayaa saxiix yeelay xadiidku marka waa yani mundiri alxaafid lmundiri wuxuu yihi isnaaduhu xasanu ayb xaafidkuna eh, ayb xaafidkaas marka taas ishaaray duruq badan buuna leeyahay xadiidkano can dariiq abi saciid iyo ku yimid kan waa kan xadiis ibni cumar abi hureyra jaabir intaasba way werinayan intaas bimajmuucihaana iyo saxiix ku noqona taasaa marka u sheegay tirmidina wuxuu ishaaray camalu ahlilcilmi ee asxaabta nebiga iyo inaysaan ahaa iyo qowlka thawri lmubaarak shaafici axmed isxaaq intaaba saas wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal nebigu waxa uu yiri buu yiri almuslimu muslimka yagsiihi waxaa ku filan ismuhu magaciisaa ku filan muslimka ah fa in nasiya hadduu halmaamo an yusamiya inuu magacaabo xiina yasbaxu markuu gowracaayo fal yusami ha allaha magacaabo ha cuno akrajahu daara quniy fi isnaadihi maxamed bn yaziid bni sinaan maxamed bnu yaziid bni sinaan wahuwa saduuqun weyaan bu daciif eh, xifdi xifdigiisuna oo daciif marka xadiidkan dacfi baa ku jiro ninkaa maxamed ibn yaziid baana ku jiro sida xaafidkuba u ishaare cilo labaadna waa leeyahay eh, oo aan ahayn midda xaafidka uu sheegay waxaana weeyaan macqil ibnu cubaydillaahi aljazari ayaa ku jira inkastoo min rijaali muslim uu yahay ilaa anahu akdaa fi rafci xadiid xadiidkan inuu marfuuc ka dhigo ayuu ku gafay xaafidkuna ninkaas wuxuu ugu tarjamay saduuqun yuqdiu taqriibka marka ninkaana waa ninkaas xadiidka rafciyeyna waa waa waa ku gafay rafcintaas waxaana cadaynaya inuu ku gafay sufyaan bnu cuyeyna khilaafay ibnu cuyeyne oo xaafida ayuu khilaafay asagoo saduuqun yuqdi u ah wa akrajahu cabdurazaqna wuu soo saaray biisnaadin saxiixin ila bni cabaas mawquufan caleyhi isagoo ibn cabaas lagu waqfiyey marka mawquuf ahaanu saxiix yahay riwaayadii hore marfuucay ahayd <clears throat> riwaayada marka marfuucada ah waa daciif midda mawquufada ahna waa saxiix idan marka waa min qawl ibni cabaas marka waxaa laga qaadanaya bisinku inuunan markaa waajib ahayno qofka muslimba hadduu yahayba bisinkiisa qalbiga ugu jiraan iska wataa laakiin se jumhuurul culamaa waxay qabaan hadduu kas uga tago in dabiixadaas ay xaaraam tahay haddii aanu kas uga teginna inay markaas dabiixadu ay hadduu hilmaamo kale inay dhib aanay lahayn ayb imaamu shaaficina waaba sunnaw leeyahay aimo badanna waa rajaxayaan walahu shaahidu cinda abi daawuuda fi maraasiilihi bilafdi dabixat lmuslimi xalaalun muslimku dabiixadiis waa xalaal dakara sma allahi calayhi aw lam yadkur ilaayaa ku sheega magaciisa ama yaanu ku sheegin warijaaluhum wathaquun <clears throat> xadiidkanse sida eh, waxaa ku jiro asalt asadusi ninka la yidhaha asalt asadusi ayaa ku jiro wahuwa ayru macruufin ibnu kathiir saasuu yiri wahuwa gayru macruufin ila bihada alxadiid irshaadka saasuu ku yiri ibnu kathiir xaafidkana ninkan taqriibka wuxuu ugu tarjamay asalt sadusiyu taabiciyu layin lxadiid arsala xadiian xadii ayuu irsaaliyey bu ayb waana xadiidkan kan waa midka uu sheega irsaaday marka calaa kulli xaal xadiidkan waa daciif ninkan asalka ayaa xadiidka mursalnimo ku weriyey waana taabici daciif a ah weyaan ayb baab ladaaxi adaaxidii ayuu u baab yahay adaaxida waxaa weeyaan udxiyada can anas ibni malik marka udxiyada xukunkeeda ayaa culamadu ay ka hadlaan qaarna waa sunnay leeyihiin mustaxab qaar waa waajib inta badanna culammadu inay mustaxab tahay ku tageen adilo fara badan darteed adiladaasuna ay ka mid tahay eh, qaar imaan doono oo nabiga sal ll ly slam uu yidhi eh, haddii tobanka dilxijo ay soo gasho wa araada axadukum an yudaxiya midkiina ou rabo inuu udxiyo mar haddii iraado lagu xiray qofka iraadadiisa lagu xiray waa mustaxab waajib maaha markaan taasaa marka nacam qolada waa waajib ilahaysana waxay daliishanayan ficilka nebiga waxaa loogu jawaabay ficilka nebiga wujuub lagama qaato ficilka nebiga caleyhi salatu salaam naam sideedaba ficilku wujuub lagama qaato ilaa hal xaala ma ahane in uu amar waajiba ou tafsiir u yahay maaha ficilka nebiga waa bayaan uu noqdaa ma ogtahay mararka qaar amar qur-aanka ku jiray hadduu nebiga marka ficil ahaan u sameeyo marka amarka qowlkaa laga qaadana ma ahane ficilku isaga marka ama uu yidhaahdaba afcaash aan samayn doono dhan waa wada waajib sida markuu xajka ku jiray uu yihi khuduu canii manaasikakum uu yidhi ficil kastaa uu sameeya marka waajibaa laga qaadana ilaa wixii qariina ay saarta ma ahan laakiin qaacidada guud ee usuulka waxaa weeyaan in ficilka aan laga qaadanin wujuub qawlkaa wujuub laga qaataa ayb dan kale waxaa kalay daliishadeen abu burdata bni niyaar nebigu markuu ku yii markuu gowracay waa ti uu yidhi izbax makaanahaa aakhara ri kale gowrac u yii salaada ka hor uu gowracay markaasuu yidhi booskeeda mid kale ku celi mar haddii lagu celiyey waxay dhaheen inay waajib taha loogu celiyey taana waxaa loogu jawaabay waxay tahay waxa weeyaan ku celi ku celi haddii aad rabto maxay haddaad rabto inaad udxiyaysato wa adeed haddaad rabto maalan sidii nin salaatuduxada haddaw tukado qoraxda oon soo bixin ninkii salaatu duxa tukada maxaad dhahaysaana war nin salaadan duxada waqtigeeda maani ku celi hadhow markay qoraxdu si fiican usoo baxo ku celi ayaad leedahay macnaha marka maxaa laga qaadanaa salaatu duxada waajiba miyaa laga qaadanaya waa maya hadaad aragta nin taxiitulmasjid tukanayo laakiin rukuucdii oo kale ka tegey war salaadii ku celi aad leedahay laakiin maxaa ujeeda haddaad rabto waay haddaad rabto salaad ajir aad ku hesho ilaa wujuub laga qaadan maayo ku celintaas nacam saa weyaan ayb ado axaadiid kalena marka way keeneen kolley marka istixbaabkaasa culimaduna u badan yihiin can anas bni malikin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh ali wasalama kaana yudaxii nabiga wuxuu ahaa inuu udxiyeysanaayo bikabshayni laba wan amlaxayni oo marka iyagu eh, labo ayuu ku eh, amlaxayni oo booran alamlax waxaa la yidhaha midka cadaan iyo madowga isku jiro bikabshayn ayuu ku udxeysan jiray laba wan amlaxayni oo madow iyo cadaan isku jira ah aqranayni geesa leh wayusamii uu magacaabayo marka waxaa weya marka un wax kamarka geesiyaa kasoo taagtaagan xoogaa wayusamii waa magacaabay bismi illahi buu dhahay wayukabir waa wa wayadacu rijlahu lugtiisa ayuu dhigaaye calaa sifaaxihimaa luqunteeda korkeeda ayuu saarayay wafii lafdin rabaxahumaa biyadihi gacantiisa ayuu ku gowracay muttafaqun caleyh wafii lafdin samiineyni oo cayilan samiineyni oo cayilan markamarka laba neef oo samaana marka cayilaan leh waliabi cawaanata fii saxiixi samiineyni oo qaali ah bilmusalafati ari badla badla sin saminayni meesha aho saminayni haddii samiin la yaraa qaali ah lacagtiisu qiima leh waay wa fii lafdin limuslimi wayaqulu bismi illaahi wallahu akbar ayuu dhahay waxaa laga qaadana marka udxeyo in markaa ari lagu udxiyeysan karo ariga ama ida ha ahaado ama ari cad ha noqdo waxaa kaloo laga qaadana in lagu lo iyo geelna in lagu udxeysan bahimat lancaam bahimat lancaam geela loda iyo ariga geela iyo isaga iyo loda iyo todobay ka gudeeda halkii qof halkii neefo geela toddoba qof yaa ku udxeysanayo ama eh, eh, ariga hal qoys unbuu ka gudaa qoys qoyskaas boqol ha aadan hadday doonaan halkii guri hal neefo ariga ku filaya udxeya waa kaga filaya marka waxaa kaloo laga qaadana xadiidka inuu neefku neefka alle loogu dhawaana inuu noqdo neef buuran oo fiican oo yani aada uqurxan oo yani aada neef u wanaagsan ah ayb walahu min xadiidi caaisha radia allahu canha amara bikabshin ayuu amray wan aqrana geesle yada ku istaagayo fi sawaadin madow wayabruku yani shafka ku dhiganayo fi sawaadin madow wayabruku yani wayabruku ku arumanayo fii sawaadin madow yani qoobabku waa ka madow yahay jilbaha waa ka madow yahay wayanduru ku eegaayo fi sawaadi lmadow indhahana waa ka madow yahay ayuu nabiga caleyhi salaatu salaam u amray liyudaxiya bi si uu udxiyeysto ayb marka tilmaantaa neefka wanka leh ayaa udxiyada ku fiican yahay faqaala wuxuu yihi ishxadi lmudyata midida akhay uma akadaha wou qabtay faadjacahu waa jiifiyey uma dabaxahu waa gowracay waqaala wuxuu yidhi bismi illaahi allahuma taqabal min muxammadin ilaahu muxamed ka aqbal waali muxammadin iyo wa min ummati muxammadin ka aqbal ummad muxamed marka wax aan udxiyeysano inaa soo gela udxeynaysa waajib ah inaa laga qaadana waan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasul lah sal slam man kana lahu sacatun qofkii wusci iyo usugnaatay saca awood walam yudaxi aan udxiyeysanin falaa yaqrabana musalaanaa meeshaan ku tukanayna aan usoo dhawaanin rawahu axmed bnu maaja sax xaakim lakin rajaxa aimatu laakin rajaxa alaimatu aimadu waxay rajaxeen hayruhu isaga hayrkiis ahaa waqfahu bay rajaxeen marka xadiidka inuu mawquuf yahay ayaa la rajaxay tan labaad xadiidkan hadii xataa la yaraa marfuucnimadiisa ayuu saxiix ku yahay hadii la dhaho waxaa imaanayso maxaa laga qaadanaya culamada daahiriyada ayaa xadiidkan daliishato waxayna u daliishadaan oo inay waajib tahay sababtaa ah waxaa la yidhi ba ilahay falaa yaqrabanna musallana yaanu musalleanu usoo dhawaanin marka maxdeedu inay waajib tahay ayaa laga qaadanaya culamada kale waa sunno dhacayaan waxay ku jawaabeen ko xadiidkan inuu mawquuf yahay awalan arrintan marka xadiidku waa mawquuf asagoo kalena ijtihaada ka furan oo fii xukmi rafci lama dhihi karo maadada labaad waxaa looga jawaabo xataa haddaan marfuuc ka dhigno siiqadaanu sariix kuma aha amar sababta waxay lamid tahay man akala suuma aw ilbasala falaa yaqrabana musallana toon iyo basal ninkii soo cuno iyownan usoo dhawaanin musallaheen waxaa laga wadaa wax xaaraan lama cuni karo laga wado marka ama yawsan cunin ma miya maa laga qaadanay ka fogaada arrintaa iyada laga qaadan maayo saas oo kale ayaa tanna aan looga qaadanaynin marka wacan jundub ibni sufyaan radi laakin yani dabcan marka le waajib ma aha cala alaqal yani sunna aada muakad u ah waana weliba nebi ibraahim looga dayanayo nebiga uga dayday nebi ibraahim annagana aan nebiga uga dayanayno waayo walidaalika caadaadka xunxun ee soomaalida ay leedahay waxaa la rabaa inay ku bedelaan sunankan oo kale oo yani udxiyadoo kale inay qalaan eh, oo masalan weliimada oo kale aroos oo kale eh, sidoo kale eh, caqiiqada oo kale waqlasha oo kale waxyaabaha marka saas oo kale ah dadka martidoo kale in la sooro oo lagu sooro wax loo qalo waxyaabahaasoo shareecadooda asalna ku leh yaa fiican in lagu dadaalo intay marka tacsi ama wax lamida ah ay wax qalayaan marka mushkilada soomaalida waxaad ku arkaysaa nin aan weligiis udxiyo qalin ayaa waxaad arkaysaa intaas oo lixdan sano inuu qalayay xus iyo tacsi ma garan toddoba maalmooda ari iyo geel layska dabadila maalinka udxiyadan wax qalaya marka atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr wax fiican oo lagu bedelanayo wax xun oo shay xun markaa bedel qaadanayo nasal lah salaam wacan jundub ibni sufyaan radia allahu canhu qaal shahidtu abxaa ciidulabxaadi baan xaadiray maca rasuuli lahi sal salam falamaa qadaa salaatahu marku salaadiisa dhameeyey binaas dadka uu tujiyey markuu gutay nadara ilaa hanamin ari ayuu fiiriyey qad zubixad la gowracay faqaala wuxuu yihi man dabaxa qabla salaati salaada kahor qofkii gowracay falyadbax shaatan riha gowraco makaanahaa booskeeda tan waayo marka mid ay daliishadeen inay waajib tahay ubaxyada laakin waxaa lagu jawaabay waa ninki isagu rabo inuu ajarkii helo way war ninkii ajarka rabo inuu helo ku celi way waktigeedii ma aadan samaynin waman lam yakun qofkaan ahayn dabaxa inuu hore u gowracay falyadbax cala illahi magac ilaah ku gowraco mutafaqun caleyh xadiidkan waxaa laga qaadana waqtiga udxiyada waqtiga udxiyada goorma goormuu yahay marka salaada ciidda marka la tukada kadib ciidda markii la tukado ama imaamkaa kaa hor gowraco ama yownan kaa hor gowracin mar haddaad ciiddii tukatay waktigii waa joogtaa waa gowraci kartaa soo ma garanin culamada qaarna waxay leeyihiin markii ciidda la tukado imaamku ou neefkiisii gowraco kadib adiga inaad gowraca imaamu shaaficin wuxuu leey maya waktiga salaada ciidda hadduu soo galo waa la gowrici karaa walow yaananba la tukanin sababta asaga wuxuu yidhi udxiyadaani dad ay ciidda ku waajibtay iyo dad aynan ku waajibinba waa loo suneeyaay marka salaad maxaa loogu xirayo uma garan sana awaanta xaaibka awood leedahay waa uxiyaysan kartaa soo ma salaad maa laga rabaa ciidan maya saa darteed marka iyadoo kale waktiga unbaa muhiim yii marka salaada waktigeeda inuu soo galo marka imaamu shaafici yuraaci waqta salaati ee salaada lafteeda ma muraacayna marka waktiga salaada ee salaaduna waa kala duwan yihiin ogow salaada wakti bay soo gashaa imaamkuna wakti buu tujinaa dadka laakiin sida raajixa nusuusta marka la fiiriyo salaada marka la tukada kadib ubaa la gawracaya an ilbaraa bni caazibin radia allahu canhuma qaal qaama fiina rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalama nabigaa dhexdeedna ka kacay faqaala wuxuu yihi arbacun afar laa tajuuzu kuma banaana fi daxaaya ubaxyada alcawraau mida isha albayinu ou cad yahay cawaruhaa dilla-aanteeda weershinimadeeda walmariidatu midda jiran albayinu ou cad yahay maraduhaa jiradeeda walcarjaau midda dhutinaysa albayinu ay cad ahay dalcuhaa yani jiisnimadeeda walkasiiratu midda jaban allatii taas oo laa tunqii aan dhuux lahayn midda aan dhuuxaba lahayn oo iska weyda ah ya ya alkabiiratu ay saas wlkabiiratu midda weyn allatii laa tunqi taas oo aan dhuux aan lahayn oo iyada dhuuxi ka dhamaaday rawahu lhamsatu saxaabati riy ibnu xibaan xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa in yani neef ceeb leh inaan lagu udxiyeysanin wacan jaabirin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam laa tadbaxu ha gowricinina ilaa musinnatan mid ilka jabsatay maahan ilaa an yacsura calaykum inuu idinku cuslaado ma ahani fatadbaxuu markaa aada gowracdaan jadacatan jadaca oo min adani idaha ah oo ariga rawahu muslim xadiidkan marka muslim baa weriyey yani musinada iyo jadacada ariga marka la joogo jadacada waa mid hal sano jirto ariga marka la joogo musinaduna waa laba jiro midaa musinada gawraca haddaa waysaan jadaca iska gawraca culamada marka waxay ka hadlaan jadacada aricadka iyo idaha ma la kala soocaa mase maya marka taa iyado hadal dheera ah ku jira wacan caliyin radia allahu canhu qaal amaranaa rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalama nabiga wuxuuna amray an nastashrifa inaan kormeerno alcayna isha iyo luduna dhegah an nastashrifa yani ishraaf waxaa wey kormeerka an nastashrifa inaan u galno kuurgalno kormeerno alcayna isha iyo aluduna dhegaha walaa nudaxiya aanan ku udciyeysanin bicawraa mid yani ila walaa muqaabalatin mid dhegta qaybteeda horela walaa mudaabaratin mid dhegta meesheeda dambe ka go-an agga dambe xagga dambela ayb walaa kharmaa mid dheg jeexan ayb taana marka waa naga reeba yani walaa nudaxi bicawraa walaa muqaabalatin walaa mudaabaratin walaa kharmaa kadib muxuu kugu xijiyey walaa kharqa kharqa waa isku macno mm kadib maxaa idin kugu xeelaa tarmaama sharqa waa isku dhowyihin walaa tarmaa mid dheg duleesho walaa sharqaa mid dheg duleesho aa mashquuqat aludun ida marka ay dilaacsan tahay Sí, muchas veces. Ah, صح نعم صح walaa tarmada mid ilig la tarma mida taniyada foosha la walaa tarma ah, hadii la sharqa hadii la mid dhig dilaacsan walaa tarmaa ah, mid iliga taniyada fongorta yani markaas la oo ay ka jabtay waxaan o dhan marka wada ceeb waay neef marka ceeb leh inaan marka lagu udxeeyi karin akhrajahu axmed alarbaca wasaxahu tirmidiy bnu xibaan alxaakim an cali bni abi aalibin radia allahu canhu qaal amarani nabiy sal allahu alayh ali wasalam nabiga waxau amre an aquuma calaa budnihi halihiisa inaan u kaco oo aan gowraco waan aqsima inaan qaybiy luxumaha hilbaheeda wa juluudaha maqaarkeeda iyo wajilaalaha iyo waxa kor saaran iyada cala masaakin aan uqaybiyo kabdaha wax kor saaran walaa uqdi aanan aanan siinin fi jiza fii jizaaratiha yani qalideeda minha iyada wax kamida shay-an aanan siinin yani qalideeda ninka qalaayo iyada hilibkeeda inaan waxba ka siinin ma garan muttafaqun caleyh buhaari muslim ayaa soo saaray wuxuu leeyahay eh, nebiga waxau far inaan halihiisa aan u kaco aan gawraco oo aan marka aan ka shaqeeyo yani an aquuma calaa budnihi halihiisa inaan marka uqumo oo gawraceedi iyo aan uqumo wa an aqsima luxuumahaa inaan qaybiy hilbaheeda wa juluudahaa maqaarkeeda wa jilaalaha aljilaal waxaa weya waa min mansilati hiyaab oo kale waa kabada iyo waxa kor saaran wahasha ee lagu keenay walaalkaasna inaan qaybiyo cala almasaakiin aan u qaybiyo walaa ucdi aanan siinin fii jizaaratiha gawri qalitaankeeda iyada minhaa wax iyada kamida shay-an aan waxba ka siinin oo qofkii ujro la siiyo lacag la siiyo aan la siinin oon ujro looga dhigin qeyb iyada kamida hilib aan ku siina oo ujradaadii ah inaan la dhihin muttafaqun caleyh wacan jaabir bn cabdillahi radi allahu canhuma qaal naxarnaa maca nabiyi sala allahu alayh ali wasalama caam alxudaybiyati aan gowracnay nabiga ciise albadanata hasha can sabcatin todoba walbaqarata lo-dana can sabcatin todoba yani marka neefka eh, dam oo mushtaraga ah, neefka lo-da ama geela todoba qofaa wadaageysa rawaahu muslim baabu lcaqiiqati caqiiqada ayaadtaa ku caqiiqadu waxaa wey waa waqlasha nacam amaa awalan caqiiqada caqiiqa asalkeeda hore xagow ka yimid macnaheed xaqiiqada abu cubayd asmaci wuxuu ka wariyey iyo keyrkiisba kelmadan asalkeedu ana asla alcaqiiqati ashacru caqiiqada asalkeedu tinta way tintaa la dhahaa alladii yakunu calaa ra'si sabiyi sabiga tintiisaa caqiiqa leeyahay yixda yixda ilmaha iyo caqiiqa la dhahayo sababta marka waqlasha neefka ariga ee la qalaayo loogu bixiyo caqiiqa waxaa weyaan calaaqada ka dhexaysa maalinta la qalaayo iyo tintana la xiiraa maogtahay marka munaasabadaas ayaa derisnimadaas ayaa magaci inta laga soo qaada kaasa siiyey laakiin imaam axmed ibnu xambal arintaas waa diiday caqiiqada saas lama dhaho ayuu yiri ee caqiiqada waxaa la yidhaahdaa waa nafsu dabxi gawraca naftirkiisa caqiiqa la yihahda alcaqiiqatu nafsu dabxi mutaakhiriintana imaam axmed ayay ku raaceen arintaa iyada ah oo waxay dhaheen luqada waxaa lagu yiraahdaa caqa ay qaaca caqa bimacnaa qaaca waa gooyeen dadabxi iyo goynna waa isku hal sooma ayb marka alcaqiiqatu alqaiicatu oo kale lidalika ayaa waxaa la yihahdaa caqa rajulu waalidayhi ninkii waxau gooyey labadii dhashay labadii dhashay ayuu gooyey xiriirkooda gooye soo ma jeedid marka alcaqiiqatu luqada waxaa lagu yihi alqacu waa goynta amaa xukunkeeda ahlucilmiga way isku khilaafeen daahiriyad inay waajibtahay ku tageen buraydat aslami buraydat alaslami oo asxaabta kamidana waa waajib yeeli jiray weliba salaada ayuu kala mid dhigi jiray manaa salaad waajib utahay waajib uta dhihi jiray oo wuxuu dhihi jiray annaasu yucraduuna ywma alqiyaamati cala alcaqiiqati kamaa yucraduuna cala salawaati alhamsi ibn cabdilbar ayaa tamhiidka ku wariyey dadku wuxuu yihi caqiiqadooda waa loo soo bandhigaa si salaada loogu soo bandhigaayo oo kale ayb imaamu maaligna wuxuu dhihi jiray sunnatun waajibatun sunnatun waajibatun marka maalikiyada iyagu istilaaxooda hadday dhahaan sunnatun waajibatun sunna mu-akaday ka wadaan ibn lqayim tuxfat lmawduud fii axkaami lmawluud saasuu kuleeyahay nacam masaa-ishaan marka ilmaha axkaamtooda ku saabsanna kitaabkaasa marjic u ah tuxfatulmawduudka qawlkaas oo inay sunno tahayna waxaa ku tegay shaafici axmed isxaaq abu thawr dabari ayaa saa ku tagay imaam axmedna qowl sariixa oo laga haayo inay waajib tahay ma jiro nacam waqtigeeda waa goorma maalinta toddobaad hadday dhaafto maalinta toddobaad in la gowraca waa banaan tahay waa aaaar waxaa jirto afar iyo tobanka ko iyo labaatanka iyo sheegeysa ayb cunug noocaa abuu ah ku waajibaya cunugii nolol kusoo baxo ee toddoba maalmood gaaro caqiiqo ayuu leeyahay waa loo caqiiqeyna hadduu toddobada ka hor ou dhintana wax caqiiqaha ah qofka lagamaba rabo maxaa yeelay yucaqu canhu yowma saabicihi baa leeyahy yawma saabi hadaanu gaarin waqlal male markaan ibni cabaasin marka an ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiy sala allahu alayh ali wasalama caqa can ilxasani walxuseyn ayuu ka xaqiiqiyey kabshan kabshan yani wanan wan wan kabshan kabshan wan wan rawahu abu daawuud marka kabshan kabshan cadad lagama faa waxaa dhici karta kabshan jinsiga un inuu ka wado aa suurtagal aantahay rawaahu abu daawuud wasaxaaf ibn khuseyma ibn jaruud cabdlxaq laakin rajaxa abu xaatim irsaalahu xadiidku marka waa xadiid saxiixa wey waakraja ibnu xibaan min xadiidi anas naxwahu wacan caaishata radia allahu canha ana rasuula lah sal l slam amarahum nebiga waxau amray an yucaqa in laga caqiiqeeyo marka qolada waa waajib dhahaysa amarahum taasay soo qaadanaya mar haddii amar la sheegay waa waajibay ahayd ayb amarahum an yucaqa waxau amray in laga xaqiiqeeyo can ilgulaami wiilka looga waqlalo shaataani laba riyood mukaasiataan oo isku dhigmo wacan iljaariyatina shaatun gabadhana calneed rawaahu tirmidiyo saxaahu kanaana marka waa xadiis saxaaxa kan baa marka akhraja alkhamsatu can umi kurzin alkacbiya naxwahu iyadoo sidoo kale iyadana laga weriyo ayb kan marka wuxuu kala qaadaya wiilka iyo gabadha wiilka labo gabadhuna hal meelaha marka loo kala badiyey wacan samurata radia allahu canhu ana rasuul lahi sala allahu alayh ali wasalama qaal kullu gulaamin gulaam kasta murtahanun waa mid ku xabisan bicaqiiqatihi ku xabisan caqiiqadiisu ku xabisan yahay manaa caqiiqadiisu ku xabisay imaam axmed wuxuu ku fasiray wuxuu ku macneeyey imaam axmed cunugaa shafaacadiisa inay adiga kuso adow kaa saqiiro ama adoo weynaado anfacaadiisa oo xagga shafaacada ah waxay ku xiran tahay inaad u caqiiqayso hadaadan u caqiiqaynin shafaacadiisii ma helaysid macnahaas marku macneeyey kullu hulaamin hulaam kastu murtahanun mid u xabisan waaye bicaqiiqatihi caqiiqadiisa lagu xabisay oo shafaacadiisii kuma siin karo shafaacadii asaga u ku yani ilaahay kugu waalidnimada ama wiilnimada u kugu shafeeci lahaa waxay ku xiran taha caqiiqadiisa tudbaxu canhu waa laga gowracaa yowma saabicihi maalinta toddobaad wayuxlaqu waa la xiiraa wayusamaa waana la magacaabaayo markaasaa magaciisa lagu magacaaba rawahu kamsatu saxaaba tirmidiy marka weliba waxaa fiican magacaabidda in laga fiirsado oo magac eh, fiican ilmaha loola baxo oo axabul asmaai allahi oo kale magacyada ilaahay ugu jecel yahay waa cabdullaahi cabdiraxmaan asdaqu lasmaai ila allahi xaarifu hamaam magacyada kaleo ilaahay loogu addoomeeyo dadka in loo bixiyo addoomeysiga oo ee qofka ilaahay keys adoon looga dhigo cabdi hebel la yihaahdana in markaa layska ilaaliyo taa ayb magacyada marka dhibka iyo ka muuqda iyo qalafsanaantana nebigu waa ka bedeli jiray dadka nabiga calayhi salaatu wasalaam dadku uu ka bedeli jiray magacyada ammaanta zaaidka ay ku jirtana wuu bedeli jiray rasuulka caleyhi salaatu wasalaam zaynab markii hore waxaa la dhihi jiray barra markaasuu ilaahay ba og qofkii baari ah eh. markaa magac waa ka bedelay nabiga zaynab uu uga dhigay soma kas marka magacyadaas qofka loo iyo magacyada darano iyaguna xarbi iyo mura eh, eh, mura iyo magacyadaas kale soomaaliduna ay la baxaan colaad iyo dacar iyo waxyaabahaas ay ula baxaan marka baa magacyo marka nebiga uu bedeli jiray saciid ibn lmusayib awowgiis eh, saciid ibn lmusayib ibn xusn ayaa la yiraa nebigu waa ka bedelay war wuxuu yihi magacaan bedel markaasuu yihi ma bedelayno yii aabihiis wuxuu yihi anta sahlun y magacaada sahlan leera markaas yii ma rabno inaga xoolaana fududaysanayo hadii maga magacyo jilecsanna lagu arko waa dhaqankan hadda soomaaliga iyo dhaqanka jaahiliga islahay markaasuu saciid wuxuu yihi maa zaalat alxuzuunatu fii beytina ninkaa marka yani sayba bn xasm marka u markuu diiday nebiga waxaa ku yar diiday arrintaas ilal aana murugtaas iyo ad gurigeena waa ku jirtaay qoyskeena sidii ugu jirtaay marka magacyadaas in layska ilaaliyo dadka marka magacyo fiican dad waxaa jira marka diintu ay ka yaraatay oo iska shibhi zanaadiqa ah xaqiiqatan oo say carab u nacbanaayen carab u nacbanaayen magacyada carabta ma rabna ku dhahaya oo ilmahooda markaas magac xun u bixinayo maga yani waxaan ujeedaa magac soomaaliya baxdiga ubixinay geedi iyo waxaas ubixinay iyo fulaan iyo magacyo yani intaas waxuu ka dheeraana waa maxay magacyada carabta waxuu kuleeya anig ma caraban ahay kuleey cabdullaahi cabdiraxmaan iyo markaa anig inaga aad naleedihi waxaa weyan kaas diin ma leh iska shuuci waa diin laawo qofkaas oo kale maxaa yeele taas waxay kutusay diin laawanimada mar hadduu magacyadii eh, cabdullaahi cabdiraxmaan iyo alla loogu adoomeynayo u leeyahay carab waay maga carbeed anu ma rabo taa marka waxaad ka garanaya in eh, qofkaas ay ka qaldan yihiin marka hadhow taas marka dambe waxaan ujeedaa gadaal dambe un diin la-aana ka dhalanaysa wax kale maaha wabilahi tawfiiq wasala allahu wasalam ala nabina